الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم cla sayidina wxabibina wqurati acyina muxamed wcla alihi wsaxbi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma calamtana inaka anta alcaliim اlxakiim wtub calayna ya mowlana inaka anta tawaab raxiim rag baa maanta naga maqan iyo gabar waa darsigeeni maya sidii toban maa سی ba yaa darsigii sagaaliy tobanaad wey maanta waa darsigeeni sagaaliy tobanaad ee kitaabkeeni zubadka sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi ama alatii lisababin muqadami kanadri walfaa'iiti lam tuxarami waragcata atawaafi waltaxiya washukri waalkusuufi waaljanaaza وxaarami اlkacbaati ilى اlإxraami wtukrahu الصalaaة fi مع مسلخ وعاطن ومقبرة ما نوبشت وطرق ومجزرة محسيحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق waayahay sheikhu رحمه الله wuxuu yidhi ama alatii lisababin muqadam waaya waxaan kusoo jirnay waqtiyada salaada in la tukada ay karaahiyada tahay soo maah yaa sheikhu wuxuu yidhi salaada karaahi in la tukadayaa ee karaahiyatu taxriimka ay tahay waa salaada aan sababta lahayn waa salaada aan salaatun maa lahaa sababun maa laa sababun lahamnacan waatuu yidhi sheikh raximahullah salaada marka lama tukan karo shiikhu wuxuu yidhaa haddaba ama latii ama latii tii amaa miyaa latii tii amaa miyaa latii lisababin muqadamin lisababin sabab u sugnaatay sababtaas oo muqadamin la hormariyey ka nadri waaba nadrigii oo kaleeto ah eh. walfaa'iti waaba tii tagtay oo kaleeto ah eh. lam tuxarami taa lama xaaraantinimaynin wa ragcataa atawaafi dawaafkii labadiisi ragcadood oo kaleeto oo kale ah eh. wataxiyati taxiyadii oo kaleeto eh waa shukri sajdatu shukrigii oo kaleeto eh waalkusuufi kusuufkii oo kaleeto ah waljanaasati iyo janaasadii oo kaleeto ah wa xaramilkacbati iyo kacbadii xaramkeedii oo kaleeto ah waay inta yani inay hoos dhiganta wada jeedaan nadriga ku wada xiran tahay marka sidaa nadriga ugu fasirtaa ku fasiraysa maanaysaa ama latii tii lisababin sabab u sugnaatay sababtaasoo muqadamin la hormariyey taa miya kan nadri nadrigii oo kaleete waaba nadrigii oo kaleete waa ku safa xidhanaysaa markaa kan nadri waaba nadrigii oo kaleete walfaa'iti iyo faa'itadiiye wa ragcataa dawaafi iyo ragcadihii labadii ragca ee dawaafkee wataxiyati iyo salaadii masaajidka lagu salaamayay washukri iyo sajadu shukrigiiye walkusuufi iyo kusuufkiiye waljanaasati iyo janaasadiiye iyo wa xaramilkacbati lam tuxarami intaa lama xaaraan tirimen wey marka jumlada muctari kanadiga jaarmjulka ictiraadka soo galay ayaa ka wada cadfaysaa shiikhu marka halkan wuxuu ku yidhi shaygu hadduu sabab leeyahay sababtaasina mutaqadim tahay sabab mutaqadima ah. sabab mutaqadima ah markay tahay waxaan leenahay mushkila male haddii la tukado xaaraan maaha haddii la tukado awqaadii nahyiga sabab mutaqadima ah maxaa la yacni salaada hadda aad tukanaysid sababteeda inoo horeyso way macnuhu mutaqadimka la sheegay cabirka mutaqadimka laga qaadanayo waa halkee salaada salaadan xaggan taalla sababteedii meeh baa leedahay wuu ka horeeyey wuu hormaray sabab mutaqadimay wadataa markaa markaa ku dhacay saasaa u xisaabsanaysaan sheikhu wuxuu nadarkii oo kaleeto waxaa ku nadartay inaad salaad tukanayso laba ragcadood baa ugu yar markaa waxaa ku nadartay inaad laba salaad tukanayso baa nadarku gashay casrkii markaa tukatay kadib ma tukan kartaa nadarkii haa waa tukan kardhaa sabab sabab sababkeedu muxuu yahay waa mutaqadimu nadarkii salaadiisa wuxuu kaa tagtay markii qoraxdu soo baxaysay ma tukan kardhaa haa waa tukan kardhaa sabab waa salaad sababkeedu mutaqadim yahay oo faa'ito weeye dawaafkii markaad dawaaftay oo ragcata addawaaf ah, ma tukan dhaa labadii ragcadood haa waa tukan ka dhaa sabab sababtii keentay oo dawaafka ahayd way ka horeysaa sababtii baa horeyso mutaqadim wey taxiyatulmasjidkii casar kadib baa masaajidkii soo gashay laba ragcadood oo sunna ayo masaajidka ku salaamaysa ma tukan ka dhaa haa waa tukan ka dhaca sabab sababteeda mutaqadim waaye maxaa yeelay dukhuulka masaajidka soo gashay ayaa sabab u ahaa sajdatu shukri mala imaan dha casar kadib tusaale ahaan haa waa la imaan dha sabab maxaa yeelay sabab mutaqadimay leedahay shay inaa sujuudi sababay uu ka hormaray soo maaha sujuudi siduu tilaawadiina waa la mid wal kusuufi kusuufkii qorax madoobaadkii khusuufkiina waa dayax madoobaadka labadaasna ma tukan ka dhaca hadday qorax madoobaato haa waa tukan ka dhaca sabab bacdalcasr baa la tukanayaa sabab mutaqadim weeye oo sababta loo tukanaya waxa weeye madoobaadka yimi janaasadii haye maxaa leena iyadana yaa sabab mutaqadima weeye soo maah marka shayga inuu mutaqadim yahay sababta iyada mutaakhir tahay ka fiirinaysaa maxay ka fiirinaysaa salaad ah fiirinaysaa salaadan sababteedii ma horeysaa mise way dambaysaa culimadu waxay ku daraan sabab muqaarin ah bay ku daraan culimmadu sabab muqaarin ah marka eh, hadda janaasado kale muqaarin bay noqonaysaa iyo kusuufka iyo ina sababtii keenta salaada suwiil ma joogto hadda markii qoraxmadoada tukanayo sababtii ma joogta markaa salaada gelaysa ha sabab muqaarinay noqonaysaa markii laxagaa laga fiiriyo marka sabab muqaarana gorma imaanaysaa markii waqtiga la eego markii waqtiga magaranaysaa awqaatu nahyigii markii la eego bay sabab muqaaran u imaanayaa wa tukrahu intaas wa xarami lkacbati kacbadii xaramkeedii inta xaramka la yidhaahdo ee kacbada ah ayadana laa tuxaramu la xaaraantinimeeyo salaadii dhexdeedii la xaaraantinimeyn mayo oo ayada sabab mutaqadimi sabab muahir mid toona ma lehe nusuus baa kusoo aroortay meelaha magaranaysaa awqaatu nahyigu inaysa xaramku uusan shuqul ku lahayn asagu warkama ku dhacay oo xaramku meer waqti kasta waa la tukan karaa salaadaada ayadoo markaa awqaatunaahi waa bacda casar iyo waa bacda subax iyo kidaakidaayo ma laha warkaama ku dhacay yaah saasuu wuxuu ku yidhi laa xaramin buu kugu yiri sheikhu raxima allahu tacaala waayahay ama latii tiimiyaa lisababin sabab lahayd sababtaasoo muqadamin la hormariyey ka nadri nadarkii oo kaleeto iyo walfaa'iti tii tagtay oo kaleeto oo ragcata dawaafi dawaafka labadiis racag oo kaleeto wataxiyati iyo taxiyadii oo kaleeto washukri iyo sida sugriga oo kaleeto walkusuufi kusuufkii oo kale waljanaasada oo kaleeto yaa wa xaramil kacbati hee intaasoo kaleeto weeyaane lam tuxarami la xaaraantinimeyn mayo mhm. hiya la xaaraantinimeyn mayo salaadaas lalixraami lalixraami lalixraami liraami ay laa sunnata alixraami lalixraami xirashadii ayadu maaha wey macnuhu xirashadii hee ayadu kuma jidho halkan lalixraami ay laa sunnata alixraami ay laa tajuus baa dhihi kadhaa markaa lalixraami ay laa tajuus ma bannaana sunnatal alixraami ixraamkii sunnadiisi xirasho la xirto ma banaana tukasho la tukada ma bannaana awqaadaas nahyiga ah lama tukan kara iyada oo sababtu maxay tahay yaa qofku markuu cumro xirnay maxaj xiranayo ragcataa lixraam baa sunna soo maaha laba ragcado oo xiraam inu xirto sheikhu wuxuu yidhi laa lixraami laa sunnat alixraami xirashadii sunnadeedii ayaadu maya weeye oo marka muxuu u diiday baan leenahay aye sheekh ismaaciil muxuu u diiday haa sunnada wuxuu yidhi awqaadda nahyiga lama tukan karo sabab haa cilada mutaakhira oo laba ragcad inaad tukado maxaa sabab u ah inaa cumro xiranayo ama xaj xiranayo soo maah xajkii macna gormaa xihanaysaa markaa tukata kadib marka sababka keen laba ragcadood waa sababa ka dambeeya oo weli aan la helin marka diintu maxay ogoshahay maxaa sharcigu muxuu ogolaaday sabab markaas soconayo muqaarin la dhahayo amase mid mutaqadima warkaama ku dhacay mhm. wa tukrahu halkaa marka wuxuu kuugu dhaafay sheikhu raxma tacaala awqaatu nahyi awqaadi eh, nahyi eh, eh, awqaatu nahyi can isalaati awqaada layska reebay in salaada la tukado warkama ku dhacay waa awqaadi marka saddex buu qeybiyey lab qeybiyey qayb bacda ficilin imaanaysa iyo qeyb hee waqti gaar la diidayo xaggan sheikhu ku gelayaa amaakin amaakin ay karaaha tahay in lagu tukado buu ku bilaabayaa sheikhu meelo in lagu tukada ay karaahiya tahay hadduu awqaadi kuu sheegay haddana amaakin ay karaaha tahay in lagu tukado ayuu hee uu tilmaamay sheikhu muxuu ku yidhi wa tukrahu waa la karaahiyeystay asalaatu salaadii in lagu tukadaa la karaahiyeystay fi lxamaami meeshii qubayska loogu talagalay meelihii xamaamka la yidhaahdo qubayska loo aado kow maca maslakhin xamaam fi lxamaami xamaamkii in lagu qubeysto in lagu tukada ayaa la karaahiyeystay maca maslakhin dhar bedelashadii maka la jirankeedii ha meesha dharka lagu bedesho maslakh baa la xamaamkii waa xamaam maslakna waa meesha dharka lagu bedesho oo qofku dharka dhiganayo oo kadibna dharkiisa qaadanayo aduu dhar cusub watayna uu sii dhiganayo kadibna uu kuwa gashanayo kuwa kale isaga dhigay warkama ku dhaca maca maslakhin dhar bedelashadii makaankeedii la jirankeed baa la diida xamaamkii wa cadanin geeli geelii goob fadhiisigiisi baa la diiday meeshuu markuu biyaha cabo uu rakaadanayo lagu hayo soomaa geela maxaa laba jeer buu biyaha cabaa marka koowaad maxaa la dhahaa rakaad waa marka labaad waa la kamiin waraabiya soomaayan haa kamiin baan umalaynaya kamiin kadibna markuu cabo haa markuu cabo waa xoogaabaa xaggaa lagu haynaya soo maa meeshaas magaceed fafano ha cadanintu waa <laughs> cadanin meeshaasa laga hadlayaa yani soomaaligii kale waa iga lunsan yahay marka waa cadanin meeshii yani geel lagu haynay markuu biyaha u yara kaadanayo u rakaadanayo waxaa kaloo soo hosgelaysa meeshii lagu xereynayay oo xeradiisina wa maqbaratin iyo qabuurihii in lagu tukadaa karaahiyaa qabuurahaa soomaanu bishat aan lasoo faagin aan la soo faagin wa turuqin in lagu tukadaa ayaa karaahiyaa wadooyinkii dadku marayeen wa majsaratin kawaankii waxa lagu qalayay in lagu tukadaa karaahiyaa waaya maca sixatin maca sixatin midin qorayaa yah waaya suga maca sixatin caafimaad la jirankeed maca sixatin caafimaad xaggiina la jirankeed baa karaahiyaa qofkii tukashadii ka xaaqinan oo kaleeta ah yan xagga wuxuu kaga baxay sheikh raximala taala majzarada wuxuu kaga baxay amaakintii xaaqintuna mise laga labaad waa u tegi doonaa xaaqinta hadda sheikhu muxuu noo sheegay horta xamaamkii maslakii cadankii maqbaradii maqbarada muxuu ku xiray shardi ah maanu bishat waa inaan la soo faagin haddii maqbarada lasoo faago laguma tukan karo warkaama ku dhacay ah, sababtu maxay tahay dee caanadii iyo wixiiba casgalay marka lagu tukan mayo wa uruqin wadadiina wadaduna waxaa weeye waa wadadii dadku marayeen weeye oo joogtada loo marayey oo dee waddo caadiya dadku isticmaalayaan yaa ahayd ahayd mhm. wamajsaratin kawaankii wamajsaratinba marka intaas in lagu tukadaa shiikhu wuxuu ku yidhi waa tukarahu karaahiya weeye cafwan xisaab khaldan baa isku dhufsaday raalli ahaada cafwan meel baa khalda watukrahu waa la karaahiyeystaa asalaatu salaadii baa la karaahiyeystaa fi lxamaami lagu tukanaya waa karaahiyo maca maslakhin goobtii dharbedelashada la jirankee lagu tukanayay baa karaahiyaa wa cadanin baa karaahiyaa halkii geela lagu haynahayay markuu rakaadanayo lagu tukado ama xeradiisiba wa maqbaratin baa karaahiya in lagu tukado maqbaradaasoo maa nubi bishad hee aan la faagin wa turuqin baa karaahiya in lagu tukado wa majsaratin baa karaahiya in lagu tukado eh, xaal intaba ay karaahiya tahay maca sixatin ay maca sixati salaati salaadii ansixid ay ansaxaysa la jirankeed caafimaadka ula aaday maca majsaratin baa karaahiya in lagu tukado maca sixatin ay maca sixati salaati salaadii ansixiday ansaxaysa la jirankeed ayaa he haddana hee ay karaahiya tahay weeye halkaa marka mas'aluu shiiku kala gorayo awqaadda markuu kuu mariyo muxuu ku yidhi yah awqaaddii shanta ahayd labana bacda ficilnimaana saddexna caadiga ahayd markii la tukado salaadii horta waa xaaraan in la tukado haddii la tukada ma ansaxayso tuu ku yiri kuwan wuu ka duway marka goobahan ku tukashadeedu waa karaahiyo maca sixatin ayadoo ay ansaxayso waa karaahiyo laakiinse qofka ku tukada hee salaadii kusoo celi la dhihi mayo way ka ansaxaysaa shuruuddii arkaantuu buuxiyey way ka soconaysaa warkaama ku dhacay ka xaaqinin ka xaaqinin kii kaleedeecshanaya oo kaleeto xaal ee tahay waxaasiqin kii magaranaysaa neefta ceshanaya oo kaleeto xaal uu yahay wa cinda ma'kuulin iyo wa cinda ma'kuulin iyo cunuddii agteedii hee xaal ee tahay muxuu idinkuugu dara halkaa halkan sheikh wuxuu ka galay saddex masalo laba masalad kusoo sheegay amaakin allatii tukrahu fiiha salaa soo maahayn iyo al awqaat allatii tukrahu fiiha hadda wuxuu kuu galay al axwaal allatii tukrahu fiiha salaa xaaladaha qofka inuu salaadii ku tukado asagoo ku sugan ay karaahiya tahay xaaladii buu kuu tirinaya maca sixatin sixalla jirankeed bay karaahiya tahay ka xaaqinin oo kaleeto kii kaayada ceshanayey almudaaficu lilbowl wey xaaqinku kaayada isku celinaya waxaasiqin iyo kii magaranaysaa neefta ceshanayey almudaaficu liriixi wey wa cinda maakuulin cunidii agteedii yaa ayadana karaahiyo weeye salaaddii in la tukado maca sixatin dee ayadoo ansaxayso haadihi tani cinda maakuulintaah salaatu taa'iqi weeye haadihii kanhee salaatu taa'iqi weeye midkii baahnaa salaadiisi weeye taa'iq waa midka almushtaaqu lilma'kuul midka cuntada aadka u raba inuu wax cuno weeyo naftu hayso taa baa layihahda wa cinda maakuulin baa karaahiyaa salaadii tukashadeedii amase ka xaaqinin kasoo bilooba ka xaaqinin baa karaahiyaa salaaddii tukashadeedii kii isku celinayay ma garanaysaa kaadida waxaasiqin baa karaahiyaa salaadii tukashadeedii kii isku celinayay magaranaysaa neefta wa cinda maakuulin baa karaahiyaa salaadii tukashadeedii oo kaas magac muxuu noqonayaa haadihi tan marka cinda maakuushaahi yaa kii ku tukada sidaasi haadihi tani salaatu taa'iqi weeye marka kii baahnaa oo almushtaaqu lilma'kuuli ahaa salaadiisi weeye marka labadan dumarka waa isku xukun amaakinta iyo axwaasha qof hadduu ku tukado way ansaxaysaa laakiinse karaahiyo weeye ama hadduu ku tukado awqaadii ansixi mayso macnuhu waa intaas marka alxaaqina waa kii kii kaayada isku celinayay maxaa yeelay waxaa ka baxaya maxaa meesha ka baxaya khushuucii soomaa waxaasiqinna waa kii waa kii neeftii isku celinayay haa kan saxarada isku celinaya xaaqib baa ladhaha xaaqib xaaqib qaaf iyo baabay noqonaysa kan baahida weyna u qabo cuntadiina maxaa la dhahayaa taayiq marka waa cinda maakuli markuu ku yidhaahday salaadii karaahiyo weeye tukashadeeda soo maaha haadihi tan baan ahaysaa markaa tan cindamaa ku la tukanayaa salaatu taa'iqi weeye midkii ma garanaysaa taa'iqa ahaayoo u baahnaa cunta cunidda salaadiisi weeyaan mhm. warkaasu wardhab maaha waaye marka waxaasoo dhan waxay imaanaysaa culimmadu waxay yidhaha waa cinda itisaacil waqti waqtigu hadduu ku filan yahay weeye bay karaahiya noqonaysaa taso waqtigu ku filnayn yaa kii xaaqibka ahaya kii isku celinayay iyo kii haddii waqtiga ku filnayn hadduu israado wuu tukanayaa wuu tukanayaa asalawaatu lmasnuunatu salaadihii sunnooyinka habuu kala halkan masnuunuhaa masnuunu salaati salaada kuweeda sunnaha ahi alciidaani weeye labadii ciidood walkusuufu weeye qorax madoobaadkii kadaaka sidaasoo kale waxaa ah alistisqaa'u roobdoontii doontii walkhusuufu dayax madoobaadkii walwitru witirkiina walwitru witrkiibaa ah sunnihii xagaa ku xir walwitrubaa sunnihii ah rakcatun ay huwa witirku rakcatun waa ragcad liixdaa cashara ilaa ixdaa cashara laga gaarayo xaal witirkaasina bayna salaatin salaad dhexdeed uu ahaaday salaadaasoo lilcishaai iyo walfajri kale ah hmm waayahay shiikhu sunnaha hadda tusaalaha wuxuu ka bilaabay baa laga fahmayaaye sunnihii shiikhu labu uu qeybiyey salaad sunno ah oo jamaaca in laga tukadana la sunneeyey iyadu waa sunne wa tusannu fiiha aljamaacatu in jamaaca lagu tukado ayaa la sunneeyey warkaa ma ku dhacay o iyo salaado sunno ah oo aan jamaaca loo sunnay in lagu tukado sheikhu muxuu ku bilaabay salaadihii in jamaaca lagu tukado ay sunnaha ahayd ayagaana kusoo xiga xagga ajarka salaadaha waajibka ah tii ugu ajar miduu ku bilaa muxuu yidhi masnuunuhaa alciidaani ciidaankii baa ugu ugu horeeya labadii ciidood oo waxaa sunnaa in jamaaca lagu tukado ayagaana ugu fadli badan baa layidhi oo xagga markii faradka laga soo tago dee sunna salaad sunnayo la tukado ciidankaa ugu fadli badan walkusuufu baa ku xiga kadaaka sidaasoo kalena al istisqaau roobdoontii weey iyo walkhusuufu khusuufkii kusuufii khusuuf waa isku mide wal istisqaau isqadan wuu kusii xigaa yacni ciidaanka ugu fadli badan kusuufkii baa ku xiga khusuufkii waa isku mida istisqaagii eh, baa kusii xiga markaa warkaa ma ku dhacan rabdoontii baa kusii xigta masnuunahaa salaada kuweeda sunnaha ahi alciidaani weeye walkusuufu qorax madoobaadkii weeye kadaaga sidaasoo kalena al istisqaa weeye roobdoontii walkhusuufu iyo dayax madoobaadkii weeye mhm. intaasba waxaa ka midaysan yihiin in jamaca lagu tukado ayaa sunno u ah walwitru xaggaa wuxuu sheiku ka bilaabayaa kuwa aan loo sunnayn jamaaca in lagu tukado laa tusannu aljamaacatu fiihi in jamaaca lagu tukado sunno maaha warkaa ma ku dhacan witrku ka bilaa markaa walwitru witirkiibaa sunnaa rakcatun huwa witirku rakcatun weeye liixdaa cashara ilaa ixdaa cashar laga gaarayo ragcadaasoo bayna salaatin ama xaal witrku bayna salaatin salaad dhexdeeduu dhacayo salaadaasoo lil cishaa'i cishihii ah iyo walfajri fajarkii dhex dhacayo beedkana shiikhu wuxuu noogu sheegay laba masalo witirku inuu sunno yahay saddex misr noogu sheegay koo witirku inuu sunno yahay laba witirku inuu tiradiisa inta u yar inay ragcad tahay inta ugu badanna ay tahay hee koob iyo toban ragcadood waa witirkii waqtiga la tukanayana inuu yahay bayna salaati lcishaa'i ay bayna ficli ficil wey macnuu bayna ficlin wey bayna salaatin lcishaa'i cishihii bayna salaatin salaad dhexdeed oo lilcishaa'i iyo walfajri kana ahna inuu dhex dhacayo oo wakhtigii cishaha lagama wadee cishaai baa laga wadaa warkaa ma ku dhacay maxaa laga wadaa ficililcishaa oo hadduu qofku cishihii tukado wakhtigii salaatuliilka wuu soo galay maxaa ka wadaa wakhtigii witirku wuu soo galay farqi baa udhexeeya witir iyo salaatuleyl saa oo la socoyaa warkaa ma ku dhacay marka shiiku muxuu ku yidhi salaadii cishuhu bay ku xiran tahay hadda marka awqaatunahyi soo maraynay nahyigu muxuu ku xidhan yahay casrka markii la joogo ficlu salaatil casri sooma ahayn markii subax la joogana ficlu subxi witrkuna wuxuu ku xidhan yahay ficlulcishaai cishihii samayntiisa haddaa musaafir ahyo jamcu taqdiim soo samaysay yaah oo lasoo rarayo waqtigii maqribka tukatay cishihiina la tukatay witrkii ka warama wuu joogaa markaa witriga la sugi mayo la dhihi mayo xilliga cisho hee ha soo gala ma jidho maxaa yeele muxuu imaanayaa bacda ficli cishaay buu joogaa waayahay intaasuu sheekhu kuu sheegay raximahullah marka inta ka dhexsoo la tukan karaa ragcad baa ugu yar maxaana ugu badan koob iyo toban saddex baa la tukan karaa shan baa la tukanaya toddoba la tukan karaa sagaal baa la tukan karaa wakaa Mhm. qofkuna maxaa fiican inuu dibdhigo hadduu ogyahay ama uu isleeyaha ku kalsoon yaha inuu soo kici karo haddii kalena inuu hormarsadaa fadli badan siday culimmadu tilmaameen fintaani rawaatibulfaraa'idi hiya baa keensanaysaa khabarkaasi mubtadahaas hiya rawaatibtu ama rawaatibul faraa'ida laftigeeda muntada ka dhigo faraa'ida kuwooda raatibada u ahay fintaani waa labo labadaasoo qabla subxi subaxa horaanteeda ah waaduhuri wa hintaani weeye labadaasoo qabla dhuhri ah wa hintaani laba ragcadood oo qabla duhri ahna kadaaka sidaasoo kaleeto weey wa bacdahu wa thintaani markaa macnwaa wada keensanaysaa yaa maxaa dhahaysaa rawaatibul faraa'ida kuwooda waajibka ee kuwooda raatibada ahi yacni rawaatibul faraa'idi salaadaha waajibkaa sunnooyinkoodu thintaani waa labo labadaasoo qabla subxi subaxa gadaasheeda imaanaya waduhri sumuusan ku dhihin wathintaani iyo labo qabla duhri duhur gadaashiisa imaanayana kadaaka sidaasoo kaleeto wey wa bacdahu wathintaani labo oo bacda duhri imaanaysana kadaaka oo kaleeto weeye wa maqribin wathintaani labo bacda maqribin imaanaysana kadaaka oo kaleeto wey tuma kadibna alcishaa'i ay hintaani labo bacda alcishaa'i la tuganayaane kadaaka oo kaleeto weeye intee haysaa tobankaas ayaa sunna mu'akada la yidhaahdaa tobanka maxaa loo yaqaanaa sunna mu'akada raatibatun mu'akadatun baa la dhahaa raatibatun mu'akadatun intaa ma haysaa wa sunna waa la sunneeye ragcataani baa la sunneeye laba ragcadood qabla duhri duhurkii horaantiisa haa labadaa ragcadoodoo tusaadu la siyaadinayo kala arbaci waabaa afartii oo kaleeto xaal afartuba qablal casri ay imaanayso soo qorimayo shiikhu wuxuu marka horbeedka hore kuu sheegay laba ragcadood toban ragcadood oo raatibatun mu'akadatun dhaho muxuu yidhi thintaani rawaatibtu thintaani waa laba oo qabla subxi imaanaya haddana maxaa dhahaysaa waduhri haye wa thintaani waa labo ee qabla duhri imaanaya wa thintaani laba oo qabla duhri imaanayana kadaaka oo kaleeto weeye wa bacdahu maxaa dhahaysaa iyadana wa thintaani laba oo bacda duhri imaanayana kadaaka oo kaleeto wey wa maqribinna wa hintaani oo laba oo bacda maqribin imaanayana kadaaka oo kaleeto wey uma kadibna alcishaa'i umadaas marka macnihii uma ma wadatee intoo waa siman yihiine waa keliya cadaf weeye uma kadibna alcishaa'i cishihii ay uma kadibna hintaani laba oo bacda alcishaa'ina hee kadaaka wey tobankaas raatibatun mu'akadatun baa dhaxaysa hadda wuxuu kugu darayaa markaa raatibatun hayru mu'akadatin raatibo salaadaha waajibka la raaciyo laakiinse sunnatun mu'akadatu aan ahayn warkaa ma ku dhacay muxuu ku yidhi wa sunna waa la sunneeye ragcataani baa la sunneeyey laba ragcadood labadaa ragcadoodoo qabla duhri dhacaya duhur horaantiis labadaa wa sunna waa la sunneeyey ragcataani baa la sunneeyey qabla duhri dhacaya labada ragcadood tusaadu la siyaadinayo oo tusaadu hee la siyaadinayo kal arbacii afartii oo kaleeto la siyaadinayo xaal afartuba qablal casri ee dhacayso mm-hmm. xagga marka laba masalad ka saara rabaa kow laba ragcadood oo sunnaah oo dheeraad ah inuu duhurkii u dhiibuu rabaa awalsoo laba ragcad kama horeyn inuu laba kugu daruu rabaa oo dhaho hee labadaas baa lagu daraya tusaado labada ragcadood tusaado la ziyaadinayo yaa markaa kuwaa la mid noqday mar haddii laba hore u haysanin labana la raacin maxay noqdeen soo afar manoqon noqon kala arbaci ha kala arbaci afartii oo kaleeto ayagoo ah afartaas xaal afartuba hee qablal casri ee dhacaya marka taana tusaalaadba kusii sunna eh, wuxuu masaladoodba kuu sheegayo ah salaada casarna sunno inaad leedahay oo afar ka horeyso afartaasna sunno raatiba ee tahay laakiinse ay tahay raatibatun raatibatun hayru mu'akada ee tahay uma kadibna ataraawiixubaa sunnaha taraawiixdii uma kadibna ataraawiixu caadi baa u xisaabsanaysa waaya oo markuu horay uu kugu tilmaamay salaadaha sunnaha qaybta jamacada la sunneeyey qaybtan jamacada la sunnayn muxuu ku yidhi horta waxaa fadli badan qeybta jamaacada leh soo maa qaybta jamaacada maxaa ka mid ah taraawiixda maxaa ka mid ah ciideynka sisqaaga kusuufka kusuufka taraawiixda tarawix maxay leedaha jamaaca leedaha tiibuu ka dabategaya inaa saa umalaysu ka dabategaya muxuu kuusoo sheegay wuxuu kuu sheegay raxima allahu tacaala markuu afar kuu sheegay muxuu soo dhexgeliyey shiikhu witirkii iyo iyo raatibadii sooma kadib uu taraawiixdii keena muxuu ka wadaa yacni uma taraawiixu ay uma alafdalu bacda raatibi wey raatibadii gadaasheeda waxaa fadli badan ataraawiix baa baa ku xigta xaggii fadliga uma kadibna dheh warkaan iska xir xaggaa ataraawiixu taraawiixdii hmm, tufcalu waa la sameynayaa nadben sunno ahaan baa la sameynayaa uma kadibna adduxaa duxadii baa ku xigta wahiya duxaduna thamaaniin sideed weeye wahiya duxaduna amaanin sideed ayaa afdalu fadli badan fintaani laba ayaana hee adnaahaa ugu hooseysa wa waqtuhaa waqtigeeduna huwa waqtigaasi min irtifaaci shamsi laga bilaabo wey qoraxdii kor noqoshadeedii xata al istiwaa ilaa laga gaaray ilaa qoraxdii bartamihii cirka istaagida istaagayso uma kadibna ataraawiixu taraawiixdii fanadban sunna ahaan ayaa tufcalu loo sameynayaa hiya iyada sunna ahaan baa loo sameynaya oo qola ayaa diidan waxleda taraawiixdu yaah in la tukado jamaaco lagu tukado sunna maaha taasuu diidaya muxuu leeyahay sunna ahaan ayaa loo sameynayaa jamaacadeeda uma kadibna adduxaa duxadii ayaa ku xigta weeye xaggii ajarka wahiya duxaduna thamaanin sideed weeye xagaa warkaa ku joojin wahiya iyaduna thamaanin sideed ayaa afdalu fadli badan hintaani laba ayaana adnaa ugu yar wa waqtuhaana halkaana sheikh wuxuu tilmaamay duxadii buu galay taraawiixdu culimmadu waxay yidhaahdeen labaatan ragcadood weeye labaatan hee ragcadood weeye toban jeer baa la tasliima naqsanayaa shan jeerna waa la nasanayaa warkaa ma ku dhacay bicashri tasliimaatin wa khamsi tarwiixaatin taraawiix inta lagu tukanaya labaatan xambaa la tukanayaa waana raaxo dee jus baa ku tukanaysaa soo maaha barbar baaba loo gelayaa ama bogbog warku dhan yahay warkaas wardhamaa marka markii cishriin la tukado taraawiixda cishriin weeye witerkiina waa kuu dhimaya haddaa markaa hal ku darto labaatan iyo kow haddaa saddex ku darto maxay noqonaysaa labaatan iyo saddex saasaa u wadaysaa markaas war dhammaa yaa duxadu marka goormay bilaabataa duxadu waa intee ragcadood shiu wuxuu yidhi waxaa ugu fadli badan sideed waxaana ugu yar labo maxaa ugu badan labaiyo toban ragcadood eeg marka qofkii inuu laba hadduu tukado asalkii wuu qaata yacni meeshii ugu hoseey wuu ka qaata hadduu tukado sideedna afdalkii buu qaata hadduu rabo wax tiro badanna inte buu geyn karaa labiyo toban gormay bilaabatay abuukir shiikhu min irtifaaci shamsi qoraxdii korukicideedii laga bilaabo xata listiwaa laga gaaray ilaa bartankii qoraxdu inay istaagto wanaflu sunnihi sunnihii furnaa baa laga hadlayaa wanaflu sunnihii furnaa fi leylina la tukanayay min almu'akadi buu ka mid yahay kuwa la adkeeyey wannaflu sunnihi fi lleyli xaal la tukanayo habeenka dhexdiisii min almu'akadi buu ka mid yahay sunnihii mudlaqa ahaa sunna mudlaq maxaa laga wadaa sunna mudlaq waxaa laga wadaa waa salaad ghayru mu'aqata ah wadii sababin waa ghayru mu'aqatatin wadii sababin ay wa ghayru dii sababin warkaama ma ku dhacay salaadusa waqti salaad waqtigiisan aysan ahayn salaad sabablan aysan ahayn waa salaad mudlaqa markaama soo warramaa salaada mudlaqaane subaxina subaxiina waa la tukadaa habeenkiina waa waa la tukadaa dikrigu soo dikri furan furanayo dikri xayiran soo ma laha dikri xayiran oo salaadaha gadaashooda mid la sameeyo adkaaru sabaax soo ma laha iyo dikri iska furan soo ma jiro salaadana salaad xayiran oo mu'aqada waa jidha iyo salaad iska furan waqtina aan lahayn sababna aan lahayn waa tan la diida awqaada nahyiga taas marka in habeenkii la tukadaa min almu'akadi bay ka mid tahay wuxuu doonaa ka tugooda markaas war dhammaa salaada uu niyeysanayo salaadun inuu tukado yah wanaflu sunnihii furnaa fi leyli xaal la tukanayo yaa min almu'akadi bay ka mid ahaatay weeye wanadamuu a'immadu wanadabuu sunna ayay ku tilmaameen taxiyatan salaan lilmasjidi la salaamayo sunna ayaa ku tilmaameen in la tukado hintaani wahiya taxiyaduna hintaani waa laba ragcadoodoo fii tasliimatin salaan dhexdeed ahaatay salaama naqsashahee dhexdeed ahaatay laa akthara laa akthara wax ka badan salaamo naqshahee mawjuudun mijidha maaha laa akthara wax ka badan min tasliimatin baa laga hadlaya hal tasliima naqsho naqsasho wax ka badanna mawjuudun mid jirta maaha weey taxsulu way ku ansaxaysaa oo waa ku helaysaa salaadii ma garanaysaa ee taxiyada ahayd bilfardi faradkii inaad tukato wa naflin iyo sunno inaad tukato sunnahaasoo aakhara kaleeto waa ku heraysaa laa fardi ragcatin ragcad keligeed ku heli maysid sunnihii walaa janaasatin janaasa tukashadeedna ku heli maysid weeye wa sajdatin sajdana lishukri loo sujuudana ku heli maysid sunnihii aw tilaawatin ama akhris loo sujuudana ku helimaysid weeye mm, ka reer soo celceli taxiyadii bitakriiri dukhuulin soo gelid laalaabashadeed soo celceli soo gelidaasoo yaqrubu ama tikraarkaasoo yaqrubu isku dhowaaday tikraarkaasoo ama dukhuulkaasoo dheh yaqrubu dhowaaday waragcataani laba ragcadood ayaa sunnaa itra shamsin qorax dhiciddeed ithra shamsin qorax raadkeed dabadhacaya shamsadaasoo taqrubu dhacaysa weeye hmm. halkan sheikh wuxuu kaaga hadlay saddex masalo masalada kooda waxau yidhi nafliga furan nafliga furan qofku wuxuu tukan karaa habeenkii maalinkii buu tukan karaa keliya wuxuu ka ilaalinaya qaada nahyiga buu ka ilaalinayaa yacni qofbaa wuxuu wirdi buu iska leeyaha salaad furan ah inuu iska tukado toban toban ragcadood ko iyo toban ragcadood labaiyo toban ragcadood sideed ragcadood toban boqol ragcadood inuu subax iska tukado saa wirdi qur-aan ah, wirdi qur-aanso ah ma jiro yaa wirdi salaadana wuu jiri karaayo nafli mutlaq ah marka qofkii inuu subaxii tukaday inuu habeenka tukada kaga fadli badan min almu'akadi fi leyli baa ah habeenkii inuu tukadaa fiican buu ku yiri sheekh raximah tacaala intuu yaqaan taxiyatulmasjidkiina sheikhu wuxuu yidhi sunno weeye bay yidhaahdeenoo hintaani hiya taxiyatulmasjidku hintaani weeye khabar weeye hintaani laba xabo weeye hintaankaasoo fii tasliimatin dhacaya tasliima dhacaya hal tasliim muxuu diidayaa hal ragca tukatid inaad salaam naqstid tasliimadu waa inay timaadaa fii hintayn waa inay timaadaa laba ragcadood dhexdooda waa inay timaadaa laa akara wax ka badan hee laa akara wax ka badan min tasliimatin yani hal salaam nas wax ka badan mawjuudun maaha weeye waaya taxsulu way imaanaysaa waa ku helaysaa ka waran haddii aan haddaan salaadii soo galo iyadoo lagu jiro taxiitulmasjid ma tukan karaa maya ha tukan laakiin maxay ka helayaa taxsulu waa helaysaa antaa adigu dee hiya waxaa helaysaa attaxiyata baa helaysaa salaadii islaamo naqsiga ajarkeedii bilfardi baa ku helaysaa faradkii oo aad tukatid masaankaa soo gashay salaadii lagu jira aragtay haddaad tukato taxiyadiina waa kugu jidhaa wa naflin baa ku helaysaa inaad tukatay sunne sunnahaasoo aakhara kaleeto inaad ku tukatay hee ayaa ku helaysaa oo ujeedka taxiyadu waxa weeye yaah allaa tuntahaka xurmatu xurmatulmasjidi bilaa salaatin sideedaba allaa tuntahaka hee inaan la qararin yacni inaan layska fadhiisan masaajidka weeye ujeedka taxiyatulmasjidku sideedaba bilaa salaatin inaad masaajidka iska fadhiisato baa la diidaya horkaa ma ku dhacay allaa xurmatu lmasjidi bilaa salaatin waa ujeedka qasdiga taxiyada taxiyada marka qasdigaas salaa kastoo buuxin ka dhah taxiyadii bay ku jirdhaa markaa shiikhu markaa wuxuu meesha ka saarayaa haddaan ku yidhi salaad kastoo faradaa tukatay taxiyadii bay kuu qaadaysaa waxbaa ka gaari weydo sunno kale waa soo weysaysatay iyo markaa soo gashay baad tiraahday naweytu sunnatal wuduu'i kaasaa xiratay taxiyadiina way ku jidhaa warkaama ku dhacay haddaa hal ragca tukada ka waran misa markaa soo gala waxaan tukadayba hal hal witira witir ah. baa tukada misa markaa soo galay baa witir tukade soo salaad maa witirka witirka maxaa ugu yar maxaa witirka ugu yar ragcatun magay gudaysaa ayaduba salaade sheiku muxuu ku yidhahda taxsuu bilfardi wa naflin soo musoo iyo sunna aakhara oo kaleeto alaysa witru min annafli soo ka mid maah haa halkaa markaa nafri kalega kugu gudasa marku waxa soo hosgelaya witriga halka xaba ahaayo iyo wax badanoo janaase la tukado janaasada soo salaad maaha soo salaad waajiba maaha janaasada tukado sunnihii taxiyadu ma dhacay haddaan saa ku deeno taxsuru bilfardi haddaan ku deyno way soo hoosgelaysaa dee soma soo hoosgelayso a beedka labaad buu kuu sheegay muxuu ku yidhi laa farda ragcatin ragcad keligeed taxiyadu kaaga dhici mayso warkama ku dhacay taxiyatu masjidkii hal ragacba aad tukatay kaaga dhici mayso walaa janaasatin janaase keliya janaase aad tukatayna kaaga dhici mayso wa sajdati shukrin walaa sajdatin sujuud aa sujuuday oo lishukri aw tilaawatin iska lahaydna hee kaaga dhici mayso weeye intaa wixii ka soo hara way kuwa xasilaysaa wey way kuwa xasilaysaa salaadii la dhihi jiray ii sheeg salaad taxiyatu masjidkii way kuwa xasilaysaa wey mhm. mhm. intaa markuu sheegay karir soo celceli haddaba ataxiyata soo celceli bitakriiri dukuulin gelid masjidka aa gashay soo celcelinteedii dukhuulkaasoo yaqrubu soo dhawaaday isku dhowaaday xaggaasuu sheikhu ku khatimay wuxuu ku khatimay ataxiyatulmasjidki oo wuxuu ku yidhi waxaa sunno ah haddii dukhuulkaagu dhow yahay yah inaad sunnihiina soo inaad taxiyadiina soo celiso haddaa baxday caagad biyaabaa soo qabsatay waa soo gashay tuko waa sunni waa baxday isoo masaajidka ka baxday waa kusoo laabatay bixid ciyaadii intaa baxda soo laabatay tuko sunnihii tuko saasuu sheekhu ilahi wataala yidha muxuu ku xidaa dukhuulkii dukhuulkaasoo yaqrubu dhow dukhuulkaasoo yaqrubu dhow xagaa maxaa ku baxay markaa marka dukhuulkii laba macnoo waa siin karnaa dukhuulan yaqrubu inaan dhahno dukhuul isku dhowdhow haddaa baxday waa soo gashay haddana waa baxday waa soo gashay suuma dhoo dhowaa kaas ma garanaysaa u sunnayso taxiyadii haddii kaa sunno taxiyaa loo loo sunneeyey maxaa meesha kasii muhiimsan kii kale fogaana wuu kasii fogaya haddaa soo gashay waa tukatay waxaa qoran akrista waa baxday saacad kadib baatimaan suma foga tikraar sooma hort sumaa soo gelgelin laakiin tikraar maxaa weeye yaa bucuuda oo kale fog fog ayadana markaa soo celiy uu sheekh mhm. haddii aa fadhiisato laakiinse adoo aan samayn yafuutu biljuluus bay yidhahdeen culimmadu muxuu ku tagaa taxiyada maxay ku tagaysaa biljuluus haddaa fadhiisato taxiyada way ku daynaysaa haddaa laakiinse u fadhiisatay jaahilnimo aadan ogeyn ama sahwi waa tukanka dhawey macnuhu hadaa bilahi tawfiiq sal allah cafwan waxaa noo dhiman miya waraga cataani itra shams taqrib muxuu ka wadaa sunnihii weli wuxuu wadaa raatibadii ayrmuhee khayr mu'akadka ahayd waraga cataani baa sunna ah oo raatiba ah waraga cataani baa raatiba ah labada ragcoo itra shamsin qorax raadkeed imaanaya qoraxdaasoo taqrubu dhacaysa oo dhacday yani yacni qoraxda markay dhacdo laba ragcadood ayaa sunnaa in la tukado waa ragcataani qabla almaqrib wey macnuu laba ragcadood salaadi maqrib intaan la gelinahee la tukanayo markii la aadimay la tukanayo ayaa ayaa sunna raatiba ah marka raatibadii maxaa kusoo biiray raatibadii waxaa kusoo biiray laba ragcadood oo lagu daray qabla duhur oo afar lagaga dhigay soo laba maah afar casarka ah waa lix labo kahodo ka horeeya maqribka sideeddaasaa kusoo biiray sideed tobankaas marka noqonaysaa rawaatibul rawaatibul faraa'i haddii muwaakada noqotana waa toban kayr muwaakadadii lagu daran maxay noqonaysaa sideed tobanada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed cali saxbi ajmaciin